بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد darsinkeennii hore waxaanu waxoogaa yara ka soo taabannay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ama cilmulxadiidi riwaayatan oo aynu rabno in sha allahu tacaala mukhtasaraadkiisii oo ugu horeeya arbaciinu nawowi inaynu meeshan ka bilowno marka arbaciinka intaanan u gudbin wax yar sunnada kolka la yidhaahdo axaadiiaas nabiga calayhi salaatu wasalaam waxoogaa waxaa iyagaa ku lamaan qayb kaloo axaadiitii la odhan jiray alaxaadiiu alqudsiya axaadiiu waa qudsi ama alaxaadiiu alrabbaaniya axaadiita rabbi loo nisbeeyey marka xadiiu اlqudsi alaxaadiiu اlqudsiya waa waxyi nabiga loo waxyooday salى اllahu عalayhi wasalam ama manaam ha loogu waxyoodo ama soojad ha loogu waxyoodee qur'aankuna ee waxyigii munasalkaha nabiga lagu soo dejiyey buu ahaa salى اllahu عalayhi wasalam marka axaadiiu waayo axaadiiulqudsi ama alaxaadiiu rabbaaniya waxay kaga duwan tahay qur'aanka qur'aanku lafdan wa macnan isagoo iswata yaa nabiga lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam habay yaraatee nabigu wax dhexgala kuma leh lafdi iyo macno toona tafsiir uun macnaha uu macnihiisa sii caddaynaya waa gaar litubayina linnaasi maa nusila ilayhim inuu sidaa usii fasiro maahayn laakiin axaadiia way axaadiisulqudsiya laleeyahay macnaheeda unbaa nebiga lagu soo dejiye lafdiga asagaa iskale nabigu calayh isalaatu wasalaam sida axaadiitiisa kaley la mid tahay marka walidaa sida axaadiitii kale markaas maqbuul iyo marduud ay u qaybsan tahay oo mid saxiixa mid mutawaatira mid daciif ah mid yacnihii intii axaadiis u qaybsami jirta iyo axaadiisulqudsi ayaduna u qaybsamaysaa qur'aankiina waa la mid hade lama odhan karo oo qur-aanku dhammaantii mutawaatir buu ahaa axaadiisulqudsiya ma aha qur-aanku ileen mucjis buu ahaa iyadoo axaadiitani lama qabto qur-aanku waa kii salaadda lagu tukan jiray kuwan salaad laguma tukan karo oo wakhtigii baade salaadda lama aqrin karo adu waxyaalo badan bay ku kala duwan yihiin marka insha allahu tacaala markaan u soo gudagala marka kitaabkeennii alarbaciin nawowiya alarbaciin meeshaa waxaa laga fahmahayaa afartan xadiid inuu yahay walow kow iyo lababa hadduu rabaa ku darsadee inta kasriga ah waa la iska tuuri baade marka afartan xadiid hal iyo laba haddii lagu daro kasrigiioo laga tegay wey annawowiya ololaha imaamu nawowi baa loo tiirinayaa ogow axaadiidta asagu ma lehe laakiin wuu soo ururiyey sheekhu sababta uu soo ururiye wixiina asagaaba insha allah gogasha ku keeni doona imaamu nawwi waa xaafidka mashhuurkaahee aad islaamku meelu joogaba magaciisubaad uu mashhuurka ugu yahay asaga oo loo nisbeeyey fuqahada shaaficiyada inuu ka mid yahay xufaadda islaamka oo axaadiidta badan xifdisanna inuu yahay culimmadu labadaba ay ku sheegaan fuqahaau shaaficiya inuu yahayna ay ku sheegaan haddana ha ahaatee ma aha uu nin shaaficiyada keliya ku gaaban ma aha nin ay shaaficiyada keliya aqwaashiisa qaataan ama ay xujaystaan waa mid culimmada oo dhan zamankii uu joogay iyo wixii ka dambeeyey intaba la hayay oo malja iyo muctamad aha wey marka qarnigii toddobaad buu sheekhu ahaa waxyaalaha ugu waaweyn oo culimmadu aad ay ugu tilmaamaan zuhdi iyo waracnimo xaddaaf ah zaa'id ah iyo aad loogu sheegaa zuhdiga waaba ninka lagu sheegay cuntada heerkuu ka gaadhay asaga oo jooga weliba shaam oo dhulkii barwaaqaysnay ah al ardulmubaaraka ardadii ilaahayba uu yidhi waan barakaynay baaraknaa fiiha ilaahay uu yidhi oo midhaheedii iyo aad macnaha qudaarteeda ay mashhuur u ahayd yaa waxaa la yidhi habeenkii bacda alcishaa bacda salaati alcishaa buu hal mar cunta cuni jiray maalinkiina cinda saxari hiraabtii iyo suxuur buu hal mar biyo cabbi jiray bas cuntadiisi cabitaankiisu intaas ahay waxaan kolley oo nin walba alla waxaa ku arsuuqi innagu intaa waxaad moodaaba inaanu gabasha ku galban lahayn iska wadnaa inaan shaqayne labiyo toban dersin buuna maanta maalinkii buxin jiraa labiyo toban dersin bal awooddan isu fiiriya cuntadu cunahaya intay la egtahay iyo hawshuu qabanhaya intay la egtahay bal idinku fiiriya labiyo toban dersin nin bixinhaya habeenkiina afariyo labaatankiisa hal mar wax cabi afariyo labaatankiisa hal mar wax cunahaya waa awood macnawiya ogo waxyaalo badanna marka khawaariqulcaada ahna sheekha way ku sheegaan laakiin hadda innagu usii bambaxi maynay waracnimadaas iyo zuhdigaas yuu zaa'id iyo faa'iq uu ku ahaabaa lii sheekh waxaa kale xaqa innaba ninka gaban jiray maahan baa lii macruufka oo la amro iyo munkarka oo la reebo yuu haddana wuxuu ku ahaabaa layidhi far dheeraad niman madaxaa zamankiisa jooga waxaa la yidhi malik la odhan jiray waa markaas meliku daahir madaxweyne oo wakhtigiisii joogay wuxuu odhan jiray ana laa akhaafu ilaa min hada nawowiy anu dadka waxaan ka cabsada ma jira imaam nawowi mooye waa wadaadkaas cashinadiisa aan akhrisanhaye aan dan kaleba iyo waxaaba aan ku jirin siyaasad iyo waxaaba aan shuqul ku lahayn sababta keenaysa imaam nawowi asagu habay yaraate eh madaxtinimo iyo siyaasad iyo barnaamijkaas iyo way xugun iyo innaba kuma mashquulsana jihadeedna ma jiro madaxweynaha laftisugu ogya dhibaax nin gala iyo nin galladaybabade markaas wuu ogyahaa le hase ahaatee hadduu arko wax dulmi ah oo ama madaxweynihii ka dhacay ama bulshadii baade markaas yuusan aqbali jirin baa le oo odhan jiray waa sidee madaxweyne waa sidee madax guriga intaan la muxuu yahay ama gafka inaad samaynaysaan muxuu yahay waana ka dhab ayaguna waxay ku og yihiin kollaba inuusan mansabkooda rabin madaxweyne moogtahay ninka jegadiisa ku socda si gaaruu le oo la tegaya ninkaan jegadiisa ku socday naseexadiisa kolley waa aqbali wuu og yahay oo adig kollaba martabada mar raba ninkuu isleeyahay hadduu naseexayo kolle ku tahay wuu ka qaadan laakiin ninkii mucaarad u isleeyahay jegadaadu ku socdaa intuu la halgami karu la halgami waad markaa u ka hortegi naseexadiisa ma dhegaysanayo marka sidaasuu ahaa innaba nin xagga qumaati u caddeeyay u ahaan jiraan ayaguna waad markaas qumaatay u qaadan jireen baa hadalkiisuu qaadan jiraan imaam nawi culimada waktigaa joogay madaxweynuhu imaamku culimmadu waxay aad ugu sheegaan siduu cilmiga lilaahi iyo ikhlaas diinta ugu ahaa mukhliska uu ahaa waxay ka muuqataaba intaan wax kaleba la gaadhin raadkiisa ka muuqata maxaa yeelay kitaabka hadda uu allifay kitaabkan hadda arbaciinunawi aan hayno adduunka caalamka meel unsan gaadhin ma laha luqo aan lagu fasirin ma jiraa arbaciinada asagaaba hadda inoo keeni doono gogosha raggii ajillada ahaayoo xufaadda ahaayoo arbaciinaad fara badan allifay awey maxaan haynaa bal inaga u fiirsada arbaciinaadkii ka horreeyey raggii ajillada ahay alifeen oo salafkii alifeen oo mutaqadimiinta isaga ka horreeyey alifeen away maxaa arbaciin nawowi afartankan maxay u ordahayaan waa asagoo raggii mutaakhiriinta ah ka mid ah waa wax cajiib ah waa wax lala yaabo luqa kasta xataa waa lagu waa lagu turjumaale oo waa lagu sharxi bal axaadiistii kale riyaadu saalixiin bal fiirihi caalamka away axaadiistii iyo kutubtii baad marka ilaa salafkii la alifaayo oo nooc walba lahay maxaa riyaabu saalixiin ka soo dhex oo qolo walba ay u wadataan qolo walba ay isu siinaysaa xagga fiqiga haddii loo yimaado fuqahada ilaan a'immadii baade markaas mujtahidiinta ahayd ama madaahibta lahayd way fara badnaayeen laakiin afartan madhab oo almadaahibularbaca la yidhaahdo yaa qumaati u diiwaan gashay oo qumaati rukni rakiina u noqoto intaas fuqahadu waa de markaas ay fiqigoodii alifahayeen oo waa ay markaas rag ka horreeyeen rag la waqti ahayn rag ka dambeeyey cala aliطlaaq marka la fiiriyo kitaabka minhaajka inta lagu dhaqmo caalamka caalamulislaami kitaab kaloo fiqo intaa lagu dhaqmo ma jiraa le cala aliطlaaq shaaficiya lagama hadlaayo oga hor kolkii la fiiriyo macnaha hadda muqniga ibnu qudaama oo xambaladu ay leeyihiin iyo macnaha maalikiyada ama ma ahe baade marka axnaafta kutubtooda fiqiga alhidaayo oo kale kolka la fiiriyo aad baa lagu dhaqmaa laakiin markii minhaajka la fiiriyo caalamulislaami minhaajka intuu ku dhaqmo kitaab fiqmiga uu ku dhaqmo lama arag bal le waa cala alidraaqi ogow waxaasi marka waxay kulli tusin bayna culimada uga makhraati kacaan ikhlaaskiisii wanaagsanaa iyo inuu lilaahi diintu ka ahayd taasay tusinaysaa marka insha allahu tacaala imaam nawowi intaasaan kaga soo gaabsanhayaa kitaabkaan marka gudagelaynaa gogoshiisii baad markaas iska fiiriya bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bismi illaah magaca ilaahay baan ku bilaabn bismi illaah ualif waxaan macnaha alifahayaa amaba abtadiu waxaan ku bilaabanhayaa kitaabkayga bismi illaahi magaca ilaahi magaca ilaahi magaca ilaahi waa kee asmaada ilahi o dhan wey hal magaco gaara logama jiro maxaadda waxay yidhahdaan liأna almufrada almudaafa limacrifatin yaxumu hadda haddii la yidhaahdo waladu zaydin zayd waladkii awlaaddiisoo dhan lafdigaas uu kulmin waladu zaydin bimacnaa wlaadu zaydin wey lianna almufrada almudaafa limacrifatin yacummu tacmiim buu faa'iideeyey marka bismi illaah ilaan ismi un baa layidhi allah baa loo idaafeeyo macrifo ismigaasi markankee loo jeedaa bal sheeg ma raxmaan ba ma raxiim ba ma rasaaq ba ma khaaliq ba asmaada ilahay sooma fara badnayn caliim xakiim kee weeye loo jeedaa kolli baa loo jeedaa bismi illaah magaca ilaahay baan ku bilaaban kitaabkayga allihii arraxmaani naxariista guud naxariisanhayo allihii arraxiimi naxariista khaaska aan naxariisanahay kolkii sidaas loo laqmeeyo faclaan iyo faciil raxmaan faclaan raxiim faciil waa laba amhilatulmubaalaqa laba amhilatulmubaalaqa wey mid walba raxmad badan ilahay inu leeyahy u tusinaya ha ahaatee raxmaanka yaa xeel dheer bay yidhahdeen culimmadu oo uu ka xuruuf badan yahay bal aduguba tiri xuruuftiisa lianna karata albinaa'i tadullu calaa ziyaadati almacnaa haaliban haaliban mar walba ma aha sidaa darteed ba culimadu marka waxayn raxmaan naxariistiisa adduunka ilaahay mushrig iyo muslimba waa ku caamimay waa kan layska wada cunahayo layska wada cabahayo bal gaaladaaba inaga barwaaqo badan inkasta oo barwaaqadoodaas ictibaarayna lahayn nacmo kumanayn ahayn istidraaj wey sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuun walaa yaxsabana aladiina kafaruu annamaa numli lahum khayru lianfusihim inamaa numli lahum yazaadu iman wey nacmo lama odhan karo hase ahaatee waa kan adduunka iska barwaaqaysanhayaan nacmo oo niqmo daa'iman musiibo daa'imanah naar ay ka dambayso waxaan ama lagu tilmaami kara maaha hase ahaatee adduunka waa la wada cuni alraxiimi allihii naxariista khaaska naxariisanaya macnaha naxariista aakharo oo jannadii ah mu'miniintunbaa khaas laah mushrik baa le waa ka mustaxiil xaaraan wey walidaa culimmada qaar ka hor waxay yidhahdeen yaa raxmaan addunyaa wa yaa raxiim alaakhira hase ahaatee arrintaa xadiis sugan baa ka hor iman waxba sidaas bilkuliyan ilaaq uma ah oo nabigaaba yidhi calayhi salaau wasalaam yaa raxmaana addunya waalaakhira wa labadaba nabigaa u laafeeyey yaa raxmaana addunya waalaakhira adduunya aakhiraba raxmaankeediyo wa raxiimahumaa wa yaa aakhiraba raxiimkeediyo waay nabigaaba sidaa calayhi salaatu wasalaam u yidhi ha ahaatee bismi illaahi araxmaani araxiim kaas baa de markayaa <clears throat> sida nabiga ka soo aroortay baa de marka lagu bilowdaa inta badan culimmadu kitaabtooda alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bisinka hore bilaabashadiisa waxaad ogaataan intaan kutubta mukhtasaraadka dhex soconno oo arbaciinka iyo abaajamraha iyo cumdatulaxkaamka iyo buluuqulmaraamka iyo riyaadu saalixiinka iyo mukhtasaraadka inta la dhaxsado axaadiida waxoogaa la yar gelgeli karaa oo la taataaban karaa oo la leexan karaa oo la sharsharxi karaa mudawalaadka mar haddii la gooyo matniga unbaa in xumaati loo laqmeeyo keliya laysku dayo ilaan ayaga aan kuu ogolaanhaynin inaad kuis istaagto baa ayaga waa mudawalaada muddo dheer qaadanhaya marka matnigooda unbaa si fiican in la isu saaro oo la laqmeeyo keliya laga gudbaa laakiin intii mukhtasaraadka yaa waxoogaa fursad la haystaa wax lagu lalaqmaysto oo yacnihii waxoogaa lagu sharsharxi karaba marka bismi illaahi araxmaan iraxiim iyo alxamdulilaahi rabbialcaalamiin labadaba ibtida oo lagu bilowdo kitaabta wey ka hore waxaa la yidhahdaa ibtida xaqiiqi ah kan dambena waxaa la yidhahdaa ibtidoo idlaafi ah in badan baa shuraaxda ama tafaasiirta meel walba sida qaalibka aad ku arkaysaan ujeeddadu waxaa weeye macnahu ma foge eh bismi illaahi araxmaani araxiim waa ibtida xaqiiqa waa xaqiiqo wax ka horreeya ma jiro waa kow shaygii lagu bilaabay xaqiiqu bilowiya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa bilow laakiin waa idaafi ama nisbi macnaha waa u aanayn maqsuudkii laga lahaa buu ka soo horreeyaa lagu bilow xagga ka horreeya bisin iyo wax kaloo ka horreeya lama fiirinayo waxa la soo wadoo kitaabka ah oo maqsuudka ah soo asaga alxamdulilah rabbi lagama hormarin kolkii maqsuudkii loo fiiriya iyo wax wax lagu bilowda hor socda uu yahay baa saa darteed baa marka loo yidhaahdaa kaana waxaa weeye ibtida xaqiiqa kana loo yidhaahdaa waa ibtido idlaafi ah ama nisbi ah macnahan baa loo jeedaa igu meel fog ha u foofin waxay kaloo ku odhanhayaan basmalada iyo xamdalada iyo salliga iyo salaamtii waxaaso dhan kulli waa isku wada mid khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnan in badan baad xawaashida shuraaxda axaadiitii kulli aad ku arki ujeeddadu wax kale ha u qaadani kolkaa laleehay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ama laleehay asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah kulliba ama qaalo shaaficiyu wuxuu yidhi radia allaahu canh waxaasoo dhan baa waxaa la yidhaahdaa khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnan ujeeddadu waxay tahay lafdigu waa kalaam khabariyaho run iyo beenba u suuragal ah. radia allaahu canhu ilaahay baa ka raadli noqday imaamkii la sheegay sala allahu calaa muxammadin nebi moxamed ilaahay baa u naxariistay alxamdu lilaahi mahad ilaah baa iska leh ujeeddadu lafdigu waa macnahaas saas weeye marka lafdigu waa khabar laakiin macnaha la rabo hadda kaama ah inshaa'iyatulmacna muxuu yahay waa sida aan ka laqmayn doonno insha allah wasala allaahu allaha u naxariis ziyaadiyo ilaahay baa u naxariistay naxariistu horey ilaahay ugu naxariis nabi moxamed ood ka sheekayn ma aha waato hadda ad waad insha ah saas macnaha ujeeddada waa noocaas radia allaahu canhu allaha ka raadi noqday maa iska dhanaay ogo lafdigu saa ma soo ficil maadi ma radia allaahu canhu ilaahay baa ka raadi noqday saa lama dhehe ogow radiyallahu anhu allah ka raadli noqday baa dharan shabeeg khabariyatun lafdan insha'iyatun macnanti baa la tooganaya marka macnahaasaa meesha kugu jira alxamdu lilah mahad ilaah baa iska leh allihii rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigood ahaa caalamiinta waxaa looga jeedaa maa siwa allah kuwaasaa looga jeedaa marka caalamiin inta badan lafdigaas yacqilka yuu khaas ku yahlayna jinniga iyo insiga iyo malaa'igta laakiin inta kale caalamka intiisa kale oo malaa ahaa aha halaba ahaan baa marka kuwan iyo u soo baa layidhi alxamdu lilaah mahad ilaah baa iskale allihii rabbialcaalamiina caalamiinta maaligooda ahaa murabbigii barbaarinhaya ah allihii qayuumi samaawaati samaawaatka uu qumahaya waalaradiina waayo toddobada sameye toddobada ardaba allihii maamulkooda u taagnaabaa iyo xifdigooda u taagnaa ina allaha yumsiku samaawaati waalarda an tazuula samadan inay iska soo dhacdo ardadana inay iska dhaaqdo iska burburto yaa ka haya iska taaganuna iska daa'imanka ah allah wey xifdigiisa allihii marka koonkan dhan xifdintiisa iyo ilaalintiisa u taagan waa laga yaabaa innagaba in la yidhaahdo ama makhluuqaadka qayb ka mid a ah. waayo qayuum saas oo kale macnaha ama qawaam in lagu sifeeyo oo hadda waaba kan ilaahay uu leeyahay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i bimaa fadala allah bacdahum calaa bacdi raggu waa mid u maamul badan haweenka fadliga ilaahay uu fadilay qaarka dadka qaarkii qaarka kale uu ka fadilay marka maamulkaasi waa ku yaroo khaasa raggu haweenkii uu maamuli baa layidhi intaa keliya weeye maamulka macnaha uu usha u hayaa ujeeddada allahna ee koonkii o dhan buu maamulahayaa baa layihi labada maamul isku mid maaha allihii qayuumi samaawaati toddobada samo baa marka maamulkooda iyo xifdintooda u taagnaa waalaradiina toddobada ardo ayagana u taagnaa baad culimmada qaarkood baa waxay yidhaahdaan ilaan qur-aanku waa kaatana inta badan khalaqa samaawaati waalarda samaawaadkii mar walba jamacun baa lagu isticmaalaa qaalib ardadiina mufradumu qur-aanku khalaqa samaawaati walard la khalqu samaawaati waalardi faatir samaawaati waalardi ardadii mufrad markaasaa culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen toddobada samo unbaa toddoba samee ardada waa mid laakiin maya sida loo badan yahay waa toddoba ardo adiladana adilo badan baa caddaynaysa oo waxaa ka mid a aayaddii haddaayba markii horeba carabkayga u dedegtay oo ahayd wa min alardi milahunna markii khalaqa sabca samaawaati wa min alardi milahunna toddobadaasoo kale ama xadiidkii saxaanka nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man dalama qiida shibrin dhuwiqahu waayo sabca aradiinagu ninkii taaka wax leegoo dhul ah, a oo dhaca alla meeshaa maaa maxaan dhib ku qabnaa eh, meeshaa maxaan dhib ku qabnaa sohdin riix boosnin leehay qaado beernin leehay qaado eh, in taako ninkii ku durka dhul unsan lahayn qaata dulmi ku qaata duwiqahuba le waxaa loogu quurduubi kurka loo gelinhayaa qiyaamada sabca aradiina toddoba ardo buu nebigu alayh wasalaam ilaan toddobada ardo midda u korraysa ninkii meel ka mulkiya lixdii kalena wuu mulkinhaya marka middii u korraysay milkigaad ka dhacday lixdii kalena waa dhacday maalinta qiyaamada kurkaa lagu geli marka boos aadan lahayn kuwaayo markaas lagu degdegi kara maaha Ah, berri waa tegaya kulligu degdegi kara maaha salaadaad ku tukatana ma ansaxaysa iyaduna waa dhib kale booskaa dhacday intay salaada ku tukanays hal tawaab qarraf lagaaga siin maayo imaam axmedna isagu wuxuuba leeyahay salaaddii dhannayd baaban ansaxaynin a'immada kalena waxay leeyihin hadday rabto salaada ha ka dhacda eh haba yaraate eh tawaab logama qorayo khasaaru fii khasaare soo maha taa ka adan lahayn ninkii ku degdega melagii baa galay qayuumi asamaawaati waalardiina allihii mudabbiri alkhalaa'iqi makhluuqaadkoo dhan maamulahay yudabbiru اlamra min aلsamaa ila alard makhluuqaadkao dhan allihii maamulahay koonkan maamulkiisa allih iska lahaa tadbiirka waa laga yaabaa makhluuqaadka qaarkii in loo tiiriya sida malaa'igta oo kale weli in badan falmudabbiraati amran buu ilahay malaa'igtii falmudabbiraati kuwii maamulahaya amran amarka maamulahaya maamulka malaa'igtu kolkii innaga laynoo fiiriya aad u weyn yahay oo hadda malaa'igtii qaybba meel baa la qaabiliyaa leh hadda jibriil oo kale dabaylaha iyo ciidamadii wax lagu halaagahaye iyo waxyiga lala soo degi iyo jibriil baa iskale maamulkaa baa le waxaa atee dabayl adduunka socota ninka maamulaya mashaqayir baa loo dhiibay mikaa'iil oo kale ambaarti iyo arsaaqdii mikaa'iil baa loo wakaashaa adduunka inta waayo bad iyo berri baa roob ka da'ahay ninka kala haghaye maamulhaye shubahaye maxaad u malay ay u xisaabsan tahay hal dhibi ah aynan haba yaraatay aynan ka maqnayn casraa'iil oo kale arwaaxdii baxri iyo berri inta maanta ama wakhti kasta naftu ka bixi meel kasta naftu ha kaga baxdee baxa ka qaali waa asaga quraanto yar allah ka yeelay badda gunteeda waxa ku jira bal shaqada loo dhibo adugu fiirso bal shaqadu gudanaya intay la eg tahay waxaa la yidhi tuuse ahaan culimmadu koonka oo dhan bari iyo baxriba yaa looga dhigay hal xeedho oo yaro uu kor fadhiyo kale xeedho adu haddaad cunayso geeskaana waad ka qaadan kartaa geeskana waad dhana waad ka qaadan kartaa sooma adduunkii o dhan ba hal xeedho oo kale u ah quraanjadana meesha hadduu raba ha ka dilo meeshaa mas ha ka dilo meesha dad isku dhammaanayo nabdi ha ka qaado meeshan xayawaan iscuni ha ka qaado kulli marka u kaas shaqada loo sahlaad waa tasiil shaqada loo fudayo wey intaas oo kumanaan ama malaayiin ba hal mar nafti wax soo maad oo caalamkii meelo ku kala nool kulli asagun baa ka wada qaadaya cid kale male asagaa shaqada loo wakaasha marka maamulka shaqoo shaqooyinka gaarkaa malaa'igta loo kala dhiibay waa la leeyahay falmudabbiraati amran waa loogu tirin laakiin waa shaqo yar oo loo wakaasho loo dhiibay allah maamulkiisa marka la fiiriyo waa mid mudlaqa asagaa iska leh tanba waa in yaroo loo diray kolkii la fiiriyo innaga unbay wax weyn inala tahayba allihii mudabiri lkhalaa'iqi khalaaiqda maamulahayay ajmaciina dhammaantoodba allihii baaciti rusuli rususha dirahayay salawaatuhu ilaahay naxariis ziyaadadiisa iyo wasalaamuhu nabadgelyadiisa min kulli naqsin wa'aafa xumaan oo dhan iyo naqsi oo dhan baadle marka uu ka nabadgeliyo calayhim korkood ha ahaatee salawaatullaahi ilaahay naxariisyaalkiisa iyo wasalaamuhu nabadgelyooyinkiisa xumaanoo dhan iyo aafar dhan bale uu ka nabadgeliyo calayhim cala arusuli rususha korkooda ha ahaatee ila almukallafiina u diray allihii baaci rusuli rususha dirahayey ila almukallafiina u dirahayey kuwii la mashaqeeyey mukallafiin kuwa la mashaqeeyey oo waajibna la saaray waxna la amro waajib lagaga dhigay waxna laga reebo laga xarimay ilaan takliifku ilzaamu maa fiihi kulfaa la yidhahda wax mashaqo ku sugan yahay oo lagu laasimiyo wey marka mukalafiintu maxay noqon jin iyo insi wey jin iyo insi labadaasaa macnaha faqalayn labadii la culaysiyey labadaa wey almukallafiina baa markaa kuwii la mashaqeeyey malaa'igta lafteeda waa loo diray nabiga calayh isalaatu wasalaam oo xadiidkii saxi muslim waa ku wa bucidtu ila alkhalqi kaafa xataa jamaadaadka khalqiga way soo gelaan soo malagta way soo geliyen laakiin malaa'igtu hadde ayagu dhinac markii laga fiiriyo culimmada qaarkood mukallafiin way ku idlaaqaan oo waa kan ilaahay uu leeyahay amar inuu saaray oo haben loo sahle eh waa kan laleeyahay waa addoommo ilaahay oo yacnihii mukramiina oo wixii loo dira ayagu aan marna ka cajisaynin ama laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun sooma aragti amar in la siiye ayna caasinaynin sooma aragti waxay la amray inay fulin hayaan laakiin ayaga waxaa looga dhigay cibaadaadkii iyo camalfalkii neefta hadda innaga idinga soo bixi oo kale neefta aduma kugu haysaa haddaad jiirto waa iska neefsanu waa iska khuurinu haddaad soo jeedda waa iska neefsanu shay dabiici dhib kugu haynin soo maa cibaadaadkii iyo camalfalkii saasaa looga dhigi marka sidaynoo kale culays kuma hayaan intaasay nagaga duwan yihin ila mukallafiinta kuwii la mashaqeeyey u diray ilaahay rususha Eh, kolka ladinlaha shaygaas meherlu ku tacalluqay laqmada intaa unba alla fiirsada waa intaas allihii baacifi rusuli rususha diray ilalmukallafiina mukallafiinta u diray baacifkaas macnaha lahay ogow tacalluq haddaad maqlaysaan waa intaa xaraf jaar baa tacalluqa daraf baa tacalluqa macnaha ad maqlaysaan intaa un wey laqmada loo fiirsadaa allihii baacifi rusuli rususha diray ilalmukallafiina kuwii la mashaqeeyey u diray eh, lihidaayatihim hanuunintooda ahay mukalafiinta in la hanuuniyo darteedna alluhu u diray hidaayadu waa laba hidaayatun bimacna adalaalati wاtanbiihi wاdacwa ah iyo hidaayatun bimacna ata'yiidi wاtawfiiq labadaba qur-aanka ku soo aroortay mid ilaah baa khaasiska la ah. midna rusushii iyo kutubta iyo qur'aanka iyo ruux kasta khayr tusiyo dhan baa yaa loo idlaaqi karaa hidaaya waa bimacna ta'yiid watawfiiq in shaygan ruuxa lagu abuuro la geliyo la garansiiyo taa allahum baa khaas laah cid kaloo loo nisbayn kara male diiday calayhi salaatu wasalaam innaka laa tahdii man axbabta talilaahay walaakina allaha yahdii man yashaa hidaayada allah baa iska leh wa tawfiiqin baa la yidhi hidaayatun وبمعنى الدعوة وبمعنى التنبيه تا ايضا قرآن كوا لغو إطلاقا إن هذا القرآن يهدي للتي نبي محمد يا أميد ولغو إطلاقا يرسوشي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم culimadii iyo dadka kale iyo kulli waa lagu idlaaqi karaa oo ninkani waddo tusay weeye moogtahay oo waa tusaale un waa midda laleeyahay wa amaa tamuuda fahadaynaahum fastaxabu lcama cala alhudaa reer tamuud fahadaynaahum macnaa waan tusinay un wey waddadii wanaagsaneed waa tii xumaydna waa fastaxabu lcama cala alhudaa waddadii xumayd bay tii toosneed ka doorteen talilaahay wey wahadaynaahunna jidayn labadii wadaanu dadkii tusinay taasi marka tusaalaa la yidhahdaa hadda tii way ujeeddadu lihidaayatihim tusintooda dadkii la tusiyo xaqii iyo wanaaggii iyo wa bayaani sharaa'ici diini diintabade axkaamteeda sharaa'ic bimacnaa axkaam ilan shariica iyo diin iyo milla isku mid bay ahaayeen marka laakiin hadda shariicada bimaana alaxkaam in laga dhigo oo markaa diinkii loo nisbeeyo diinku markaa uu ka caamsan yahay wa bayaani sharaa'ici diini diinkan islaamiga ah ina diina cinda allahi alislaam diinkan islaamiga ah axkaamtiisa iyo laamihiisa inay u caddeeyaan rusushu dadka loogu diray baa inay u caddeeyan rusushaa dadka u caddaysay oo bartee waayo xaqii iba bidalaa'ili dalaa'ishii ay ugu caddeeyaan rusushu dadka waa de marka axkaamtii shareecada dalaa'ishii dee alqadciyati waayo go'naanta loo nisbeeyey oon haba yaraatee buritaan una suuragal ka ahayn marka qur'aankii ama mihii axaadiidta mutawaatirka ah ama wixii caqligu keeni oo ilaahay inuu waaxid yahay low kaana fiihimaa aalihatun ila allahu lafasadata oo saasoo kale caqliga laysku tusinhayo daliil qadci ayaa la yidhaahdaa laakiin siday axaadiita u badan tahay ama maahe adiladii kaleba iyada oo qur'aankii iyo axaadii mutawaatirkahayd macnahan in looga jeedo deliil dani ah la yidhaahdaa danigaasiba u badan yahayba sharcigeennu marka adilada qadciyada waxaa loo leeyahay ambiyada agtooda kulli qadci bay ka tahay waxashay ku jira maaha saxaabadii oo kale oo xadiidka nebiga ka qaada calayh isalaatu wasalaam agtigiisa qadci buu ka yahay laakiin kolkii nabiga laga soo tebiyey xadiikii saxaabi laga soo tebiyey nin kale ka soo tabiy kala soo tebiyey oon inagu shakinay abuu nabigu muu sheegay mise ma sheegin agteenna deni bay ka noqotay marka laakiin saxaabigu nabiga ka qaadahay qadci bay agtiisa ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa shaki kuma jirin qadci bay ahayd marka dhankaa kolkii laga fidhiy adilladoo dhan kulli waa wada qadci laakiin dhankeennan oo khalalku inaga xaggeenna uu ka yimid a marka laga fiidhiyo yaa adilladu dani in badan noqonaysaa ogowbaa bidalaa'ili dalaa'ishiida alqadciyati goonaanta loo nisbeeyey kaa ay ku caddaynhayaan axkaamtii shareecada iyo wa waadixaati albaraahiini baraahiinta xujooyinka ayaguna qadciga ah weliba kuwan oo inta badan loo aada burhaanka inta badan tan oo caqliga ah ayaa inta badan loo adeegsadaa adiladan caqliga ayaa baraahiin inta badan loo adeegsadaa kuwii naqliga ahaa oo kitaabkii iyo sunnada nebiga calayh salaatu wasalaam haba lagu idlaaqay laakiin inta badan kuwa caqligaa loo adeegsadaa oo shayga caqligu uuna mar walba inuu saa yahay uu keenahayo oo haddii xataa lagu yidhaahdo nebi maxamed baa saa yidhi calayhi salaatu wasalaam una caqligu ah, ah, ah, war nabigaa ku been aburan waxa nabiga ma sheegin tusaale ahaan hadda la yidhaahdo alwaaxid nisfulitnayn wey halku laba laba laba loo kala jebiyey laba haloo la kala qaaday niskii wey waa masle caqli ah kitaab ilaahayna maadan ku arag sunno nabina maadan ku arag ma shaki baa kaa geli kara marka shaki kaama geli kara nebigu ma aha hadduu yihahdo aabaa nin walba uu leehay war suuragal mehe wax uma sheega wadaagi waxaas wax suuragala ah mehe adilada noocaasaa baraahiin inta badan ay ku idlaaqaan culimmadu wa waadixaati lbaraahiini iyo adiladii cadcadayd marka caddayntayd baade kaasay ku caddaynhayeen rusushu baade sharaaicda axmaduhu allaan mahadinhayaa yidhi sheekhu markii hore xamdalada baade markaas jumlo ismiye ah alxamdu lilah markan dambena jumlo ficliye ah nabigaasaa u kulmin jira calayhi salaatu wasalaam labada jumlo midna macnay mid walba macnay faa'ideen jumlada ismiyadihii fubuud iyo waxay tusisaa dawaam jumlada ficliyadihiina waayo istimraar iyo tajadud bay tusisaa waa ka khudbadiisii markaas kolkuu nabigu khudbada aqrinahayo ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinu soma alxamda lilah kolka ina alxamda lilah waa jumla ismiya naxmaduhu wanastaciinu haddana waa markaa jumlo ficliye ah nabigaa saa u kulmin jira calayh isalaatu wasalaam axmaduhu waan mahadinhayaa alla calaa jamiici nicamihi nicmooyinkiisa dhammaantood ilaahay uu nagu nacmeeyey oo kitaabkan hadda uu alifahayaba ay nacmadu ka mid tahay waas'alu waan weyddiisan guduhu allahas almasiida kordhin min fadlihi fadligiisa iyo ixsaankiisa inuu ilaahay waa inoogu kordhiyo nacmada ilaahay baan weyddiisan gudi maxaa yeelay allah shay kasta ood helayso allah nacmadiisa fadligiisa unbaad nacmo ku helaysaae haba yaraatee waddo kalood ku helli ma jirto waraxmatii wasacad kulla shay ina raxmatallaahi qariibun min almuxsiniin marka nacmada ilaahay uu kuu galay si kasta haddaad u cibaadaysato faryaradaas nacmada waxaad cibaado la timaadda kuma aadi kartaa la yidhi bilkuliyanba mutlaqan kuma aadi karto sidaa darteed wuxuu ilaahay wax kugu siiyaa adduun iyo aakharo waa un tafadul xaggiisa ka yahay walidaa nabigu xadigiisa xaynka muxuu yidhi calayh isalaatu wasalaam lan yudkila axadakum camaluhu ljanna axad camalkiisu janna u gelin kara ma jiro saxaabadu walaa anta ya rasuullah walaa ana ilaa an yataqamadanii allaahu biraxmatii inuu ilahay raxmadiisa tembiye mooye welidaa marka maxaa ilahay lagu baryaa ilaahay fadligaaga karamkaaga manigaaga deeqdaada ilaah waxaa igu sii ilahu cadligaaga lama yidhahdo ilahay hadduu cadli kuu sameeyo waa halaagsan mooye janna ma ursanaysa ilaan cadligu kuwan ilaahay uu naarta geeye gaalada ah inuu ilahay ku jawrfalay miyaad u malay waa maya cadli buu u sameeyey cadli buu kula dhaqmay kuwan jannada mu'miniinta la geeyeyna inay ayagu camalhooda ku muteen maya waaba nabigu diidan yahay bifadlihi wa ixsaanihi wey walidaa aayadaha qur'aanka iyo wa aljannatu alatii uuridtumuuhaa bimaa kuntum tacmaluuna maca raxmat illaahi wa fadlih waa kay tafaasiirta u macnaha adilladaasaa lagu jamcinhayaa sidaasuu marka sheikhu u leeyahay wa as'aluhu almasiida min fadlihi ilaahay fadligiisa dheeraadsiintiisa iyo wa karamihi deeqdiisa kaasaan ilahay inuu noogu kordhiyo aan nacmada ilahay aanu weydiisanaynaa wa ashhadu waxaan qira anna sayidanaa sayidkaanagii muxammadan cabduhu wa rasuuluhu waad anna sayidana hadda nabigu asagaa sheegtay sala allahu calayhi wasalam oo yidhi ana sayidu waladi aadam walaa faqr ana sayid اlawaliina walaakhirin ana sayid الnaasi yowma alqiyaama hadiikiisa ahayn marka asagu hadduu sheegtay waa sifo uu leeyahay oo nabigu cadday alayh salatu slam marka wax lagu inkiriya wax lagu busheey midna ma waashhadu anna sayidana sayidka anagi muxamadan marka hadalkaa igu badana hoos uma geli karee lafdiga sayidka adilada mutawaatirka makhluuqa basay bu ugu sugnaatay dadka makhluuqa kale iska daaya nebi moxamed sayid u diidan bal qur'aankii sayidka uu sheegay dad unbu ku sheegaha ogaada wa sayidan wa xasuuran wa nebiyo min asaalixiin nebiyullaahi yaxya soo mahay ka sayidka lagu sheegay waayo markaas zariikha ahayd zawjadii baad markaas meligii casiiska iyo nebiyullaahi yuusuf kolkay oratameen maxaa la yidhi waa alfaya sayiddahaa la dalbaado sayidkaasi marka muxuu yahay waaba gaalkii uurta kuusnaay manaa zawjkeedii way marka lafdu sayid alla mooye laguma idlaaqo xadiidka ku soo aroray in allah huwa sayid xadiidku ma uunsan sayidka mudlaqa ah oo kaamilka allah wey allah wey ra'uuf raxiim soo alla ma ah nabigana waa kan lagu tilmaamhay casiizun calayhi maa canitum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim soo asmaada ilaahi ma ah ra'uuf baa nabiga ilahay ilaahayna soo in allaha waa markaa ra'uuf raxiim alla ma ahayn marka waa waa alfaad la wadaagi karo sayidka mudlaqa ee kaamilka allaha ahaado laakiin keligii laguma isagun baa lagu cid kale lama odhan karo ha isku dhihin adilada macnaha mutawaatirkii makhluuqa keliya ba ku sugnaatayba xadiidkaas aaxaadiga bas ah yaaba alla idlaaqeeda ku soo arooray marka insha allahu tacaala waa masale hadal badan keenayse usii gudbi mahaye wa ashhadu anna sayidana muxammadan وأشهد أن سيدنا محمدا وأشهد وحان قري وأشهد أن لا إله إلا الله baa iga وأشهد waxaan qiraa وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد waxaan qiraa أن لا إله aan hubshaan iyo xaala laa ilaaha laa macbuuda bixaqin xaq mid uga caabuda inuusan jirin ila allaahu alla mooye allihii daal waaxidu ee keligii ahaa allihii alqahaaru koonkan dhan qaarahay asmaada ilaahay baa culimmadu kolkii la soo ururiyey kulli inna lilaahi tiscan wa tisciina sman mi'a hayra waaxid man axsahaa dakla aljanna sagaaliyo sagaashan kaas ismi khusuusiyo gaaray leeyihiin asmaada ilaahayba intanuuna ha u qaadanin asmaada magacyada ilaahay waa intanuun ujeeddada ha u qaadanina sagaaliyo sagaashankani waa sagaaliyo sagaashan gaara ah, oo macno gaara ah leh oo waxaa ayagu faa'iido gaara leeyihiin man axsaahaa dakhala aljannatu nabigulah alayh isalaatu wasalaam marka asmaada kulli kolka laysu soo celiy culimadu waxay yidhahdeen waxay u qaybsamiin asmaadaas waayahay ismiga ilaahay jaliil iyo jamaal labadaas soo hoosgeli asmaada waa soo ma aragtid qahaar iyo waayo markaas waaxid iyo waayo munfarid iyo asmaada noocaas oo kale ah kulli muntaqim qawi casiiz kulli jaliil bay soo hoosgelayaan awood iyo cabsigelin iyo haybo iyo kulli ku tusinayaan asmaada kaleoo ayagu baade markaas latiif iyo raxmaan iyo raxiim iyo ra'uuf yana ismiga jamaal yay soo hoosgelhayaan marka qaybna waa tarhiib iyo cabsigelin baa loogu talagalay qaybna tarkiib waa khoof iyo rajihi wey khoof iyo rajihi wey hadda fiiri sheekhu wuxuu yidhi allihii alwaaxid ulqahaar labadaa ism marka maxay yihiin waa asmaadii khoofka iyo jalaalka tusinaayo allihii alkariimu alhafaar labadan deg marka alkariimu deeqda badna alkhafaaru dembi dhaafkiiyo asturidda badna waxaa weeye asaguna kuwii ku rajogelinahayay raxmaddiisa ku rajogelinahayay allahaas baan markaas asaga mooyeen mid kale inuusan jirin kaasaan qiraynaa washhadu anna sayidana wallahu subxaanaه wa tacala aclam